fajr yani fajarkii waagaha loo baraysiiyo oo bimacnaa waktigeedii ha galo yacni wuxuu u jeedaa xataa yatabayana alfajru alaakhiru fajarka labaad intuu ka cadaada muctaridan asoo ballaartay marka xadiidkaa maba diidano ku leeyahay maadaama nebiga waktiga hore uu ka geli jiray waktiga hore inuu ka galo dadkana loo sunneeyey yaa waxaa la yidhi markaa yaa waxaa suuragal abuuray in la helo dadka jecel inay salaada waktiga hore ka dukadaan qaar ka mid in la helo salaada waqtiga hore ka dukadaas ay uleeyihin inay ka hormariyaan ka cabsasho dadkaas laga cabsanayo oo ayaa looga digaa la yidhi salaada waktigeeda gaarsiiya asfiruu bilfajri macnaa saasay noqonaysa faqultu waxaanu idhi ina rasuula allahi lamaa xada annaasa dadkii markuu ku booriyey calىa taqdiimi الnaasi salaada in la hormariyo ow waakbara bilfadli fiiha wanaaga ku jiran ow khabray yaa ixtamala waxay suuragal noqotay an yakuuna an yuujada in la helo min araagibiina dadka waxa wanaaga raadinaya man yuqadimuhaa salaadii nin hormarinaya qabla alfajri اlaakhiri fajarka dambeeyo in laga hormariyo oo salaada waktigeeda ka hor dhacda laga cabsanaa awgeed in loo dhacday la yidhi oo faqaala la yidhi asfiruu bilfajri oo yacnii lagala jeedo nebiga uu kala jeedo xataa yatabayana intuu ka caddaado alfajru alaakhiru fajarka dambeeya muctaridan xaal kii ballaaranay marka xadiidkii caa waktiga markuu gala hala dukado xadiidkii raafic ibni khadiijna waqtigoon gelin yaan la dukanin ismaba diidana markaan ee xadiidka raafic ibnu khadiij laga qaada maayo salaad waqtigeedii gashay ha la sugo nus saac iyo rubi saac iyo labaatan daqiiqa ha la sugo kaas kumaba jirta buu leeyahy qaala marka ninkii tilmiidka ahi wuxuu yidhi afa ma suuro gara macnan ma suurogeli karaa oo manaha ma ixtimaali karaa macnahu gayra dalik macnahaas xadiidka raafic ibni khadiij aad ku fasirtay macno aanan ahayn ma laga qaadan karaa qultu waxaanu ihi nacam xadiidka raafic ibni khadiij macnahaas aan ku fasiray macno aan ahayn waa la soo gelin karaa lama diidayo yaxtamilu waxaa suuragal abuuri imaamu shaafici maa qult maa qulta waxaa tiriyey oo ahay waktiga la suga intuu ka cadaada wa bayna maa qulnaa waxaa niri iyo wa qulta waxaa tiri labadaba waa suurogeli kara yaxtamilu maa qulta waxaa tiri waa suurogala wa maana waa suurogeli kariya qulta qulnaa <clears throat> aa niriyey iyo wa qulta aa tiri inta u udhaxayso adiga waxaa tidhi fajirka ha loo cadday anigana waxaan idhi awalka ha laga galo awalka waa lagu fasiri karaa iyo adiga isfiraarkaadi iyo inta u udhaxaysabo intaasba waa la dhihi karaa iyo wa kulla macnin wakula macnan macno kasta waa ixtimaali karaa macnaho yaqacu calayhi uu ku dhacayo ismu lisfaari caddaynta magiciisa wuxuu ku dhacayo ilan isfaarki wuxuu ku dhacayaa fajarka soo gelitaankiisa markuu noo caddaado isfaar waa lagu magacaabi karaa markuu sii caddaado isfaar baa lagu magacaabaya markuu soo cadaado caddaado qoraxda soo bixi rabto ka hor rubuc saac isfaar baa la yidhaahda marka kulliba isfaar waa ku wada dhici karaa buu ku leeyahay marka kayga aniga waxaan saas ugu fasiray anigoo la kaashanaya axaadiidii kale yaan macna isfaar waxaan kugu fasiray wajar waktiga fajarka uu galo aan kugu fasiray laakiin adiga tafsiirkaada wax hadili ood u haysatid ma laha qaala marka ninkii wuxuu idhi famaa jacala macnaakum macnihiinna maxaa ka yeelay awlaa kii ka habboonoo ku fiican min macnaana adiga imaamu shaafici waa adiga lehe isfaarka waxaa fiican inaan sidaas ugu fasiray anigna saanaan ku fasiray isfaar labadana waa lagu macaabi karaa maxaad kaada uleedahay kaygaa kaada ka fiican dood cilmiyaysan weeyaan faqultu waxaan u iri buuri waxaan u leeyahay macnahayga macnahaada ka fiican bimaa wasaftu waxaan kuu soo tilmaamay oo min ata'wiili ah waxaan aniga kayga u doortay tafsiirkii aan soo geliyey oo axaadiidtii kale oo ama nebiga ama saxaabadiisa iyo khulafaa'i raashidiinta oo awalka waktiga gelaysay inuu xadiidkan khilaafo ma dhici karayso marka labada anoo isku jamcinaya yaa waxaa ii caddaatay isfaarka la doonaya fii xadiidi raaficin waxa weeyaan waktiga salaada ay gasho nabiga alayh salaatu wasalaam uu galay taasaa iyo daliil abooray ko iyo wa biana nabiya nabiga qaala inuu yiriyey humaa labadii waagbariisigii fajraani weeyaan yacni isfaarkii ama caddayntii fajraani laba fajr weeyaan faama aladii kii kaannahu danabu sirxaani waraabihii sayntiisoo kale kiin ka mid ahaa falaa yaxilu falaa yuxilu shay-an shay ma xallilaayo walaa yuxarimu mana xarimaayo waataan ognahay laba fajar baa jirto fajar la yidhahdaa kaadib oo marka intaan kana awsan dhalanin buu dhalanaya dhac dhinankaasuu ka cadaanaya toosuu u baxaya markuu toos u baxaana haddana hoosuu kasoo madoobaana isla markiiba madowgii isla markii koruu ku tagaya waaba baaba markaad joogtid kadib haddana muddo kale yaa fajarkii xaqiiqi aha dhalanaya kaas miisada uu leeyahay markuu dhasho kor hore ka aadi maaye wuxuu qaadayaa eh, labada jaanib uu qaadaya markuu dhulka dhan baa wada cadaanay saasuu wada soconaya marka cadaanti waagiyaa noo wada barya marka waxaan garanaa u daliishtay buu yidhi ana nabiya inuu yidhi humaa labadoodii fajraani waay faama aladii kaannahu danabu sirxaan fajarka u eg yani waraabihii sayntiis oo saa u baxayo falaa yuxillu shay-an ma xallilaayo walaa yuxarimuhu ninkii soonnay waay yani falaa yuxilu shay-an shay kuu xalili maayo oo macnaha awalkaa xaaraamsanay walaa yuxarimuhu shay kuu xalaal ahayna kaa xarimi maaye habeenkii unbaad ku jirtaa waa wa ama alfajru lmuctaridu fajarka ballaaran fa yuxilu salaata salaadou xalilayaa wa yuxarimu طacaamana waa xarimayaa yani calaa man araada asiyaama ninkii soon doonana raashinkaa ka xarimo taasuu ujeeda marka xadiidkaas waxaa loo qaatay haddiiba fajarkii muctaridka ay la helo fa salaata xadiidka isnaadkiisa fiihi maqaal laakiin waa yuxtaju bihi cumuuman marka salaada waxaa lilaha marka layidhi in hore laga geli kara taasay u daliil tahay wayuxarimu طacaama طacaamkana waa xarima yani calaa man araada siyaama marka waxaa loo jeedaa khulaasadii waxaa weeyaan shaki kama joogto inay nebiga manhajkiisa iyo sunnadiisa ay tahay salaad kastaba waktigeeda marka gole in hore laga galo ilaa allaahumma ninka mu'adinka iyo imaamka hadday gartaan maalan duhurka oo kale markii la aadaamo ilaa jamaacadii ay iskaga soo aruurtay in yar ay ka weysa qaataan oy dadkii ka sunnaystaan waa intaas ka reebi mayso salaada waqtiga awalkeeda in la galay marka taa waxaa weeyaan maadaama isticdaadka qofka uu ku jiro salaadii asoo yani waqtiga awalka dukaday la mid tahay laakiin dadkii oo jooga in layska fadhiisto waktigana mar hore u galay taas lama rabo waxaa mamnuuca iyadana ah dadaal waktiga hore ka dukasho awgeed in loo sameeyo salaadii oon waktigeedii gelin iska aadaan hadda waad maqashay mushkilada maalan hadda caasimada ka jirto ka salaada subxeed oo kale ka soo qaado aadaanka hore sagaal saac si looga bilaabo aadaanka waa iska daba dhaca waa iska daba dhaca kii subxigii asiga dabada ishayaan gebigood sidaas lama rabo waxaa fiican in wakti ay u dhexayso labada aadaan ilaan aadaanka hore waxaa loogu talagalay nin qiyaamu leyl intuu sameeyo marka suxuur iyo wax iska cuno hurdo u laabtaa la raba nin baad arkaysaa aadaankii kaloo shan daqiiqa kaga dhiman tahay ow kii hore hadda aadaamay aadaanka waktigaas aad aadaamaysi wuxuu tashwiish ku yahay dadkii kale waxay u malayaan aadaankii dambo lama rabo saas labada aadaan wakti dheer in u dhexaysa loo baahan yahay oo qofkii ka faa'iidaysan karo hadafkii loo jiday in uu uu guto marka in salaada awqaad loo sameeyo in nin kasta waktigu rabo iska aada ama lama rabo weliba dalika waxaa fiican dadka aimada iyo muadiniinta iyo inay iskaalmaysaan iyo dadka culammada kaloo jooga dadka falaakiyiinta oo juqraafiga wax ka yaqaana in xataa jadwal la degsado waa la yaqaanaa awqaada ay salaada soo gasha ha noqoto fiqigii oo nabiga alayh salatu salaam noo cadeeyey iyo waaba la yaqaanaa eh, falak ahaan waktiga ay qoraxda dhacday waktiga soo baxday kulli waa wada qoranta marka in wixii la habeeyo nidaam loo sameeyo ay naga nago noqonin fawdada aan aan siyaasada ugu noolnahay diintana ay naga noqonin ee waxaa weeyaan awqaad isku dhow aadaanka horan u dhaca aadaanka dambena wakti isku dhow u dhaca hal mar oo kale laakiin nin baad arkaysaa had jirtaan oo kale tobanka saac tobanka saac iyo labaatan daqiiqo oo kale aadaankii dambaa bilaabanay ilaa aad ka arki kow iyo tobanka saac rubi dhiman qara yaa aadaamaya marka ma dhici karto nisfu saaca wax u dhow in awalu waqti wa aakhiruhu inay inay kulligeed wada waqti tahay ma dhici karto marka haddaan laga maarmaynin waqtiga intuu kuu cadaaday inaad iska sabartaa fiican intaad aadaamin lahayd aadaam dambe oo salaad waqtigeeda aan gelin inaad ka digtoonaataa fiican wax yaroo shan daqiiqa toban daqiiqa haddaad aragtid inaad u sugtid maslaxa siday waqtiga kuugu caddaado waa habboon tahay laakiin hadda waad aragtaan fawdada meesha ka jirta dadka mas-uuliyad baa nagooda saaran gebigeema ayb wawajhun wajhun aakharu mima yucaddu mukhtalifan haddana musanifku waxau leeyahay wajhun aakharu wej kale baa haddana aan kuu sheegayaa oo mimaa kamida yucaddu mukhtalifan wax iskhilaafsan inuu yahay oo walaysa bimukhtalifin waa asayna saasuu ujeeda أخبرنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبgu xuu لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لغائد أو بول ولكن شرقوا أو غربوا نبgu xuu لا تستقبلوا القبلة قبلada hala qاaبلنina ولا تستدبروها ha u dib jeedinina لغاaئط xaar ha ula qaabilina oo hana ula soo jeesanina aw bawlin kaadi walaakin shariquu bari aadiya aw garibuu qoraxda meesha u dhacay ayib xadiidkan waxay ka mid tahay aadaabta ninka muslimka ah in uu isbara ay habboon tahay markaad xaajo gudanaysid mid weyn iyo mid yar waxay ahaatabo in aadan qiblada aadinin oo qibladii ah, leenay salaad iyo ilaahay markii la qaabilayo oo iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciina salaad laga yaa lagu qaabilaa qibladii marka wixii xun ha la qaabilin baa la yidhi aadaabtay ka mid tahay aadaabta noola yimid waxaa ka mida ah qofka inuusan bidaxdiisa wax ku cunin inuu dakarkiisa ama uu nijaasta as isaga zuulinin in markaad xaakay wax iska tufaysid qiblada aadan ku tufin ama midigtaada aadan ku tufin markaad hurdo ka soo kacday gacantii biyo aadan horay ka gelinin biyo markaad caabaysid inaad biyihii ku dhex neefsanin ee markaad qayb cabtidba aada neefti banaanka geysid nadaafadda iyo aadaabta islaamka uu nebiga calayhi salaatu salaam na amray ka mid yihiin waay badan yihin marka qofkii haddii wixii intuu maqlo sayna kaaga dhumin wixii maalin lagu barasiiye maalinka dambe ku dadaal weligeed ma iloobaysa marka aadaabtaas baayaa loo baahanya tan kaas uu ka mid yahay marka nebigu waxau leeyay laa tastaqbilu lqiblata qibladii hala qaabilina liqaa'idin qaa'id ha ula qaabilina aw bawlin ha ula qaabilina walaa tastadbiruuhaa qibladii hana u dibjeedinina liqaa'idin ha ula dibjeedin aw bawlin walaakin shariquu aw garibuu shariquu aw garibuu waxaa weeyaan xadiidkan waxay u taallaa reer madiine oo kale iyo wixii lahal ah madiina hadda reer madiina markay meeshaan joogaan qiblada waxay ka soo jirtaa aniga hadda meesha aan u jeedo kale oo koofir bay ka jirtaa markaasaa layidhi qiblada ha qaabilina inteed qaabiliysin markaan shariquu oo bari ah ama qaribuu marka qiblada maxay ka noqotay way ka wareegteen laakiin annagoo kale markaan nahay maxay noqonaysaa annaga ay shariqu aw qaribu waynoo noqonay liannahu annagana cagsi baan u nahay qiblada maadaama ay naga jirto shimaal ay naga jirto marka annaga shariqu qaribu way nagu noqonaysa laakiin haddii ninka uu joogo oo kale ka soo qaado sharqi oo kale oo kacbada ka jira sida maalan riyaad iyo ciraaq iyo dhulkaas oo kale hadduu ka jiro shariqu aw qaribu la dhihi kari maayo maxaa yeelay shariquu haddii la yidhaahdo ow qaribuu qarbigeeda ka jirtaa qibladii marka adiga waxaa uun loo jeedaa qiblada ka jeesta laakiin shariqow qaribuu dadka lala hadlaya markaasay u taallaa el qibladii ha uu jeesanana ama bidax ama midig ugu jeesta saasaa la yidhi ayb qaala abu ayuub wuxuu yihi markaan waa axad ruwaati alxadiid alansaari faqadimna shaama shaam baan tagnay buu yihi faqadimnaa waxaan tagnay ashaam ayaan tagnay fawajadnaa waxaan helnay maraaxiida musqulayaalo qad sunicad la sameeyey macnaha qibala alqiblati fananxarifu kuwa ka gadoomaa baan ahayn wanastakfiru allaha ilaahayna waa ka qofraan weydiisanayna wy maraaxiid mirxaad baa laga keenay oo waa xawdkan ama musqusha meesha lagu fadhiisto kale mirxaad baa la yidhaha marka waxaan aragnay buu uri markaan shaam tagnay yaan waxaan aragnay buu yidhi musqulihii iyo meelihii lagu qabaysanayay wixii lagu fadhiisanaya xaajadka lagu gudanaya qiblada u jeedo markaasaa wuxuu leeyay dadka say ugu fadhiisanayaan annaga khilaafnay oo sidaa haddii qiblada ugu jeestay annagana saanan ugu jeesanay maca daalikana waxaan dhihi jirnay ilaahu dembigeena noo dhaaf maadaama waxaan qiblada ay u jeedo wax hagaagsan ma ah marka abu ayuub waxa weeyaan nahyiga nebiga calayh isalaatu wasalaam waa wariyey ficil ahaanna waa dabaqay macnaha saas weeyaan dadkii arkay uu arkay inay wixii khilaafeenna kunaa nastakfir allaha bu kaas qayb weeyaan akhbaranaa malik can yaxya bni saciidi can muxamed bni yaxya bni xibbaan can camihi waasic bni xabbaan can cabdillaahi bni cumar annahu kaana yaquulu waxau dhahayay ina naasan dad yaquuluuna waxay leeyihiin idaa qacadta haddaad fadhiisatid calaa xaajatiga dantaada oo qaa'idkii bawlkii falaa tastaqbil اqiblata qiblada ha qaabilin walaa bayt اlmaqdisna ha qaabilin buu leeyahay saasay dad ilayhiin buuri faqaala cabdullaahi ibnu cumarkii weeyaane wuxuu ihi laqad irtaqaytu waan koray oon fuulay calaa dahri beytin lana guri annaga noo sugnaaday dushiisaan fuulay buuri fara'aytu rasuula اllaahi baan arkay calىa labinatayni laba labina ku fadhiya baan arkay buuri mustaqbilan asoo qaabilsan bayt اlmaqdis qaabilsan bayt اlmaqdis lixaajatihi markuu xaajisi gudanaya asoo bayt اlmaqdis ula jeedo ayb marka xadiidkan hadda waxaa weeyaan ibnu cumar wuxuu diidan yahay dad badanaan maqlay buu dhahay haddaad xaaji gudanaysa qiblada ha ujeesani ku dhahay dadkaas wuxuu leeyahay waxaas inayna jirin waxaa uu daliil eh maalin baan guriga annaga aan leenahay guriga xabsa bintu cumar baa iska lahayd marka walaashiis buu magaceeda ku hadlay marka gurigii baan aan kor aan kor fuulay buu yidhi waan fuulay markaasaa waxaa ii muuqday buu yidhi ma aha inuu guriga wuxu uu fuulayo inuu nebiga fiiriya ma ahayn nebiga cawradiisana ma arkaynin laakiin dan gaar oo u fiiriyey nebigoo meel fadhiyo oo xaajadiisa gudanaya buu arkay baa lii labinatayn isku qarinay labada dhagax saasay u dhowdahay labadii dhagax uu nebiga ku taagan alayh salaatu salaam saasay u leeyay ibnu xajar laba labina udhaxeeya oo xaajadiisa gudanaya baan arkay buuri marka isla markii ninkan markuu nebiga saa u fadhiya arkay oo bayt اlmaqdis u jeedo ilan bayt اlmaqdis madiinaha u dhaxayso iyo mako ninkii bayt u jeesto oo qarbi ah kacbadin waxay maraysaa markaa dushiisa ilan waa u dhaxeeya labadoodii bay u dhaxaysaa madiina marka kacbadii baa dusha ka maraysa bayt markuu u jeesto marka sidaa daraaddeed wuxuu waxaan arkay nebigu xaajidiisa gudanayo ee baytulmaqdis u jeeda bita'kiidna qibladiina daba yani dibkiisa dambaa u jeesta marka hadday jiri lahayd qiblo inaan dib loo jeedi karin nebiga ma samayn lahayn marka saasa waxay daliil u tahay nin xaajidiisa gudanayo inuu meel kastaba u jeesan karo saasuu ibnu cumar yiri faqaala cabdullaahi wuxuu i laqad irtaqaytu waan koray calaa dahri beytin guri dushiisa oo lanaa annaga noo sugnaaday fara'aytu rasuula allahi baan arkay calaa labinatayni bayna labinatayni laba yani labina waxaa waaye dhoobada sidii adiga eh, buloketiga oo kale labina saasaa lagu magacaabo mustaqbilan asoo u jeeda bayt almaqdisi lxaajati macnihii wa mustadbiran alkacba saasay imaanaysa ayib labadii xadiid markaad u fiirisid nebiga wuxuu reebay iyo wuxuu sameeyey wax iska hor imaanaya u dhow yihiin qaala shaaficiyu marka wuxuu yihi addaba rasuulu اllahi ilaahay rasuulkiisa wuxuu aadaab u sameeyey ou edbiyey man kaana ninkii ahaaday bayna dahraanayhi ninkii uu nabiga calayhi salaatu wasalaam ku dhex joogay ou nabiga edbiyey wahum ayagana carabun ay yihiin carabtoo laa muqtasilaatin lahum meelo ay ku qabaystaan aan lahayn meelo qabays loogu dhigay aan jirin aw liakarihim badigooda fii manaasilihim guryahooda qabaysyaal iyo musqulo aan lahayn nebiga marka aadaabtoosa u soo jeediyey waa dad reer baadiyaa ah, ninkii xaajo qabato baadiyahayu bannaanku u baxay addaba rasuulullaahi buu waa adbiyey man kaana man yani waxaa weeye saxaabadii oo dhan kaana bayna bahraanay nebiga uu dhex joogay wahum carabun ay yihiin laa mustaqbilaatin laa muqtasalaatin lahum meel lagu qabaystana ma laha fii manaasilihim aw liagarihim badigooda ma laha hadday qaar leeyihiin marka faاxtamala adabuhu nebiga ta'diibkaas owsi waxaa ixtimaali karo lahum ayaga u adabiyey aw edbiyey macnayayni laba macno axaduhumaa midkooda annahum inamaa kaanuu waxay ahaayeen yadhabuuna kuwa taga lixawaayijihim xaajayaalkooda fi saxraa'i bannaankay xaajada ku guda jireen meesha bannaankaon geeda i midna aan lahayn yay xaajadooda xaarkii iyo kaadiay ku guda jireen fa amarahum nebigu wuxuu amray anlaa yastaqbilu lqiblata qiblada inayna qaabilin walaa yastadbiruuha ayna u dib jeedinin maxaa yeelay waa lisicati saxraa banaanka ay xaajada ku gudanayan waa meel iska waasaca marka dhibkuugu ma aha inaad qibladii ka gadoontid oo dibkina u jeedin intadan aad u jeedin waa iska fududahay waa lisicati saxraa saxradaa waasaca iyo walikifati lma'uunati calayhim dhibkoodaa yar walikifati lma-uunati dhibka waa fudud yahay oo calayhim ayago uu fudud yahay oo inay ka wareegtaan qiblada meel kale u jeestaan waa u fududah maxaa yeele waa lisicati madaahibihim meelaha ay u tegayaan yaa iska waasaca marka waa lisicati madaahibihim madhabyaalkooda meelaha ay u tegayaan weeyaan madhab waxaa la yidhahdaa makaanu dahaab rajul haddaad tiraado dahabtu madhab arajuli haddaad tiraado meeshuu u baxay baan u baxay macnihi saasay ka dhigantah marka madhab shaafici marka laleeyahay yani waxaa weeyaan meeshuu daliilka ka maray baad ka maraysaa macnihi saasu marka waa lisacati madaahibihim madaabyaalkooda waasica can an tustaqbala alqiblatu qibladii in la qaabilay waasac ka tahay oo waa laga kari karaa in laga tago ow tustadbara qibladii in loo dib jeediyo lixaajati اlinsaani loo qaabilo min qaa'idin ou gudanayo aw bowlin walam yakun lahum mana lahaan jirin mirfaqun meelo ay ku dhimarsadaan meelo ay macnaha ku raaxaystaan mirfaq waxaa weeyaan kullamaa kaadi ay ku qabato haddii gurigaada mashqul iyo wax kugu yaalaan intaad aada socon leed hal kilomitr dhibkii waa kuugaa mirfaq baa la yidhahdaa marka dhibkii baa kaaga yaa kaa yaraaday marka walam yakun lahum mirfaqun walam yakun lahum mirfaqun fi istiqbaali qiblati walam yakun lahum ma ulahaanin mirfaqun yani dhimirsi ama yan raaxaysi fi istiqbaali lqiblati qiblada ay qaabilaan wala stidbaarihaa awsaca calayhim ugu fudud min tawaqii dalika inay midkaas ka dhowrsadaan wax ugu fudud ma laha waxaa la leeyahay wax ugu fudud inay qiblada ayna qaabilin maba jiro maadaama ay yihiin meesha ay xaajada ku gudanaan meel iska bannaan eh. laakiin waxaa musanifku u jeedaa haddaad musqul dhisan ee hal meel loo jeediyey inaad adiga ka wareegatad dhibay kuu noqona waxaa laga yaabaa inay derbiga intiinta kaa soo qabto lugihii aadaad macnaha aada meesha ujeedi lahayd qiblada keli ay kaa noqoto marka maba helaysid meel aad ugu fakato laakiin bannaan markaad joogtid meel shitaad ujeesan kartaa marka wax keeni kara oo daruuro ah inaad qiblada ujeesatid ma jirto walam yakun lahum ma lahayn mirfaqun yani dhimirsi fi istiqbaali alqiblati wala istidbaarihaa awsac calayhim ugu waasacsan min tawaqi daalika midkaas inay ka dhowrsadaan wax ugu sahlanay ma jirin wa kaiiran maa yakunu daahibuuna wa kaiiran waxaa badnaay maa yakuunu daahibuuna kuwa tagaa inay yihiin fii tilka alxaal xaaladaas ayida fii gayri sitrin astur inayna ku sugneen can musallin min dukanaysan ka asturnayn can musallin iska waa musallidaas waa luga daciifa ah fii gayri sitrin ousan jirin yaa badan ninka markuu xaajada gudanayo inuusan is-asturin baa badan can musallin uusan iska asturin musalligoo yaraa cawraatihim cawrayaalkooda arkayo muqbiliina ayagoo ah kuwa sii jeedo soo jeeda iyo wa mudbiriin ayagoo sii jeedaba ida istaqbala alqiblata qiblada hadduu qaabilo waxaa dhici karto ninkan qiblada haddii meel bannaan ee xaajo uu ku gudanayo asagoo qibladii u sii jeedo nin kalena ilaan bannaankii waalardu kulluhaa jucilat liya alardu kulluhaa masjidan uu nabigeen calayh isalaatu wasalaam bannaankaas adiga xaaji aad kugudanaysid meel ka mid e nin inuu ku dukanaa dhici karto marka adiga haddaad xaajadii markii gudanaysa aad qiblada u jeesatid ninkaan dukanana qiblada u jeesto meeshiina bannaan ay tahay waxaa dhici karta ninkan dukanaya cawradaadii inuu meesha ka arko ilaan asiga waa istaagan yahay kor buu kaa arka adigna waad fadhisaa waad ka sii jeedaa marka waxaa dhici karta cawradaadii inay u muuqato oo markaa meeshii ay dhibaato ka timaado wa kaiiran waxaa badan maa yakuunu daahibuuna kuwa tegay inay yihiin fii tilka alxaali xaaladaas ayida ah oy xaajada gudanayaan fii gayri sitrin astur inaysan lahayn can musallin wax ka astur ay lahayn musalligoo yaraa cawraatihim arkaya muqbiliina markay yihiin kuwa soo qaabilay ama muqbiliina alqibla iyo wamudbiriina ida istaqbala alqiblata ninkaas qiblada hadduu qaabilo marka fa umiruu waxaa la amray an yukrimuu inay karaameeyaan qiblat allah ilaahay qibladiisa inay karaameeyaan oo wayasturu lcawraati cawradana ay ka asturtaan min musallin in sallaa hadduu dukada xayثu yaraahu markuu arkayo wa haada almacnaa macnahan asiga yaa ashbahu macaanihi xadiidkana ugu dhowbood xikmada loo reebay inay tahay inaan dadkaas cawradoodan la arkin ayagana qiblada aysan macnaha meel ugu dhicin sidaa daraaddeeda loo amray buud waa hal macno waqad yaxtamilu waxaa suuragal leh an yakuuna nahaahum nebiga inuu ka reebay an yastaqbiluu inay qaabilaan maa jucila qiblatan wixii qiblo laga yeelay fii saxraa qibladoo fii saxraa meel bannaan ku sugan liqaa'itin ay la qaabilan aw bawlin meel bannaan oo qiblo laga dhisay yacni hadda waktigaas nebiga calayh isalaatu wasalaam meel bannaan oo qiblo laga dhisay ma jirto laakiin hadda waxaa laga arkaa meelaha qaarkood ina tusaale yaalo wax qiblo u-eg meelaha inta lagu sameeyo sida ninka musaafirka iyo ninka socda qiblada dhinaca ka jirta uu u garto waa dhici karta laakiin ixtimaalkan hadda musanif uu sheegay cala waqtigaas nebiga baciid buu ka ahaa marka waqad yaxtamilu waxaa suuragan eh, an yakuuna naahum nebiga inuu ka reebay an yastaqbiluu inay la qaabilaan an yastaqbiluu inay qaabilaan maa shay jucila qiblatan laga yeelay qibladoo fii saxraa liqaa'idin ay la qaabilaan aw bawlin lianlaa yutaqawata saan yani aan looga xaajo gudanin waa xaarkii aw yubaala aan looga kaadin fi lqibla oo fatakuuna qibladii ay ahaato qadiratan mid qurun a bidaalika qibladii way xumaanaysaa marka xaajo agteeda lagu guto aw min waraa'ihaa iyo wixii ka dambeeyo ay qurun u noqoto liannahu dabayshi baa soo qaadayso fayakuuna wuxuu ahaanayaa min waraa'ihaa wixii ayada ka gadaaleeyo markii xaajada lagu guto adan lilmusalliina dadkii dukanaya waxay u noqonaysaa dhib ilayhaa ila alqiblati marka qibladan ma aha qibladii loo dukanay ma aha laakiin waa qiblo sidii mixraamka oo kale ah oo ku tusinaysa qiblada jihaadaan inay kaa jirto marka haddii qibladii lagu agteeda lagu gutoo loo jeesto dadkii kaqaydin lianlaa yutaqawata saan looga xaajo gudanin xaarkii ow yubaala loogu bowlin fi qiblati oo fatakuuna waxay ahaataa qidara qadiratan bidalika mid xun midaas yani takuuna alqiblatu waxay noqonaysaa qadiratan mid oo manaha urayso bidalika ay btilka bidalika اlficl aw man aw min waraa'iha ama waxaan quranay quran la noqonaya wixii ayada ka dambeeya o dhan oo fayakuuna waxau ahaanayaa min waraa'ihaa ama man waraa'ahaa haddii liiraana waa fiicnaan leh adan dhib buu u noqonayaa lilmusaliina ilayha dadka ayada u dukanaya ixtimaalka haddama daciif weeyaan kii horeyaa wanaagsan qaala imaamu shaafici wuxuu ihi fasamica abu ayuub wuxuu maqlay maa xakaa can الnabiy salى اllahu alayh wasalam nabiga ama maa xukiya can الnabiy wixii laga sheegay jumlatan yani jumlatan waxaa laga jeedaa mujmalan shay mujmal ah oo macnihiisii aan u kala baxsanayn oo abu ayuub maqlay faqaala bihi waa waa yiriyey oo macnaha facamila bihi daas waa faqaala bihi bimacnaa facamila bihi waqaala bimuqtadaa cala اlmadhabi madhabkaasuu qaatay fi الsaxraa'i iyo wاlmanaazil markii banaan la joogo iyo markii guryo la joogabo qiblada aan la qaabilin madhabkeedu abu ayuub qaatay waatan hore usoo dhaaf walam yufariq kalama geynin fi lmadhabi markii la tegayo xaaje lugudana la gudanayo bayna almanaazili guryaha allatii manaasishoo linnaasi dadka ay leeyihiin maraafiqu meelo ay ku dhimrasadaan fii an yadacuuhaa inay ay ay ay samaysan karaan oy deji karaan fii bacdi alxaalaati xaalaadka qaarkeeda mustaqbilata alqiblati maraafiqdaas in loo jeedi karo qiblada yani ujoosigeeda aw mustadbiratahaa in loo dibjeedi karo kama uusan qaadanin wuxuu leeyahay yani abu ayuub alansaari xadiidka caamnimadiisa u qaatay oo kale ma geynin guryihii musqulihii wixii ku yaalay iyo bannaan cidle ninka xaajidiisa ku gudanaa kalama geynin oo wuxuu leeyahay manaasiji dadka guryaha leh oo musqulaha leh inay marka qaarkeed qiblada ay qaabili karaan oo musqusha qiblada loo jeedi karo ma ay ma uusan ka qaadanin ee wuxuu u qaatay musqulku dukataa iyo bannaan joogtaabo labadaba qibladii ma qaabili kartid saasuu u qaatay walam yufariq abuu ayuub kalama geynin fi lmadhabi tegitaanka xaajada la gudanaa oo loo tago bayna almanaasili guryihi alatii manaasishoo linnaasi dadka maraafiqu meelo ay ku dhimarsadaan ay leeyihiin fii an yadacuuhaa in ay yeeshaan ay dejistaan fii bacdi alxaalaati xaalaadka qaarkeeda inay maraafiqdi ka yeeshtaan mustaqbilata alqiblati qiblada inay u jeediyaan maraafiqdi waa musqulihii qiblada loo jeedinay aw mustadbiratahaa inay u dib jeediyaan inay inay u bannaan tahay kama qaadan walatii maraafiqdo yakuunu fiiha daahibu ninka u tegaayo xaaja ku gudanayo oo u ahaanaya mustatiran lixaajatihi xaajadiisa mid oo asturnaye mustatiran mid asturan lixaajatihi fii xaajatihi ku asturan oo faqaala abu ayuub wuxuu yihi bilxadiidi bowqaati jumlatan as dhammaan kamaa samicahu jumlatan soo u maqlayba abu ayub waa madhabkiisa iyo dad badan saasay qabaan ayb markaasuu i musanifka hadda m marka mana kama ah buu leeyahy xumaan wakadalika sidaasaa yanbagii habboon liman samica alxadiida xadiidkii ninkii maqlo an yaquula bihi xadiidkii inuu yihaahdo calaa cumuumih caamnimadiisa inuu qaato iyo wa jumladiisa xataa yejida dilaalatan caddayn intuu ka helo dilaalada yufariqu ou ku kala geynaya biha bidilaalati fiihi fi lxadiidi baynahu ay bayna dalika alxadiidi wa bayna gayrihi min alxaadiid saasaa loo jeeda yani waxaa la leeyahay abu ayuub waxau leeyahy wax xumaan ee ma samaynin xadiidka soo gaaray nebigay qiblada yaan lala qaabilin xaarka iyo kaadii buu yidhi yaana loola dibjeedinin markaasuu guud ahaan u qaatay markaasuu wuxuu yihi abu musqul joog ama banaan joog sidaas ha loo qaato marka waxau leeyahay hadalkaasna waa fiican yahay liannahu kama soo gaarin nebiga ilaa xadiidkaas mooye xadiidkii soo gaarayna guud ahaantiisoo ugu camal falay abu ayuub qaala shaaficiyu wuxuu ihi lamaa xaka bnu cumar markuu sheegay annahu ra'aa nabiya inuu nebiga arkay mustaqbilan bayt almaqdis bayt almaqdis inuu qaabilaya lixaajatii asoo xaajadii gudanaya wahwa baytulmaqdisna ixda alqiblatayni buu ahaa qiblada uu ahaan jiray waida istaqbalahu baytulmaqdis hadduu qaabilana istadbara alkacbata kacbada buu dib u jeedinayaa ankara abuu marka ibnu cumar waa inkiray nebiga markuu nebigoo saa samaynaa u arkay yow ankara ibnu cumar wuxuu inkiray calaa man yaquulu ninka dhahaayo laa yastaqbil lmaru aw laa yastaqbil lmar laa yastaqbil اlqiblata walaa yastadbirha laa yastaqbil mar'ii ama qofkii uusan qaabilin alqiblata yousan qaabilin walaa walaa yastadbirhaa laa tastaqbil اlqiblata walaa tastadbirhaa labadaba waa loo labadaba way ku taallaa buu leeyahy ankara waxu anki ou diiday calaa man yaquulu ninka dhahayo laa tastaqbil ha qaabeen alqiblata biqaa'idin aw bawlin walaa tastadbirhaa lixaajatin wa ra'aa ibnu cumar waxau arkay an laa yanbagii liaxadin axad inuusan u bannaanin oo habbooneyn an yantahiya inuu ka reebtoomo can amrin ou ka reebtoomo facalahu rasuululahi u samiy wuxuu leeya ninkii dhihi kara qiblada ma qaabili kartid ama dib jeedi kartid yaawa anaaba arkay nebiga asoobaa qaabilaya oo dib jeedina anaaba arkaybe markaasuu yihi walam yasmac ma maqlin ibnu cumar fii maa yuraa sida la malaynayo maa amara bihi rasuulu llaahi ilaahay rasuulkiisa wuxuu amray ibnu cumar sooma gaarin fi saxraa'i meeshii bannaanka aheed oo fa yufariqa ou kala geeyo bayna aلsaxraaءi wاlmanaazili ou kala geeyana ma dhicin buu leeyahay oo fayaquula ibnu cumar ou yidhaahdo biالnahyi fi الsaxraa markii banaan la joogo qibladii aan la qaabilin iyo wa biruksati banayn fi lmanaazili guryaha marka la joogo la banayn karaa saas ma dhihin ibnu cumar buu leeyahay oo fayakuuna ou ahaado qad qaala kii yiriyey bimaa samica wuxuu maqlay iyo wa ra'aa wuxuu arkay oo wafaraqa uu kala geeyo bidilaalati caddayn can rasuulillaahi ilaahay rasuulkiisa ka sugnaaday calaa maa faraqa baynahu nebiga wuxuu kala geeyo uu kala geeya ma dhicin oo liftiraaqi xaali saxraa'i ah banaanka xaaladooda walmanaasili ah kalaamka oo imaamu shaafici laqbaa lagu dabageyna haddii liraa waa lagu wareeraya liannahu waxaa weeyaan kalaamkii waa iska daba dhalinaya gebigiisa ulajeedada waxa weya hadalkan wuxuu ku leeyahay ibnu cumarne cagsi abi ayuub weeyaan oo wuxuu arkay nebigoo samaynaya baytulmaqdis u qaabilay qibladana u dib jeeday buu arkay markaasuu uri ninkii arkay nebigu wuxuu samaynaya inuu ka reebtooma ma ah ayib waa garan marka wuxuu leeyahay ibnu cumarna waxaan u malaynaynaa buu ri inuu asna xadiidkii abu ayuub uusa soo gaarin ee nebiga ou reebay bannaan ninkii jooga qiblada inuusan qaabilin marka xadiidkaas uu soo gaarin awgeeda waxaa ka dhalatay ibnu cumar inuusan kala geynin markay musqul dhisan ay tahay oo meel geeda iyo wax ay tahay iyo markii bannaan ay tahay inuusan kala geynnaa dhacday buu leeyahay laakiin amarka nebiga hadduu soo gaari lahay wuxuu kala geyn lahay bannaankii iyo meeshii dhisneed banaankana waxau dhihi lahay ma banaano meeshii dhisneed waxau dhihi lahay waa banaan tahay maxaa yeele nebiga qowlkiisa iyo ficilkiisa ku kala gey saasuu dhihi lahay buu leeyahay laakiin sidii ma dhihin oo oh, waxay u dhacday xadiidkii abu ayuub sooma gaarin laakiin waxaa la yidhi ibnu cumarow qiblada hala qaabilin yaa idiidi kara buuri nabigaa baartay saasay meesha ku dhacday buu leeyahay walam yasmac ma arkin buu leeyahy ibnu cumar fii maa yuraa sida la malaynayo maa amara bihi rasuulu llahi ilaahay rasuulkiisa wuxuu amray fii xadiidi abi ayuuba loo jeeda fi saxraa'i wuxuu amray oo fa ibnu cumar uu kala geeyey ma dhicin bayna saxraa walmanaasil oo fa ibnu cumar uu yidhaahda binnahyi fi saxraa banaanka qibla lama qaabili karo iyo wa biruksati inay bannaan tahay fi lmanaasili ma dhicin oo fayakuuna markaas oo u ahaaday ibnu cumar maadaama ficilka uu nasbisan yahay lamtaas horeu raacsan yahay ficil majzuum ah haddii ficil kale fa lagula cadfo yajuuzu nasbuhu wa rafcuhu sidii ilaahay uu subxaanahu wa uu yiri wain tubduu maa fii anfusikum aw tukfuuhu yuxaasibkum bihi اllah fayafir fayafira labadaba waa soo ar maxaa l yuxaasibkum taasoo majzuumka ah ayaa lagu cadfo marka maadaama fa ay wadato yaa fayakfirana la yihahda fayakfirna waa la yidhi labadaba ay banaan tii bay ka mid tahay imaamu shaafici waxaa weyaa minhu l minhu tu'khadu luga baa la yihahda ayib marka culumta sideeda way u baahantay haddaan idhaahda naxwadii tacliiqa lagu sameeye takhriijkaa lagu sameeye wixi waa sii dheeraanay laakiin adiga inaad garatid alraba fayakuuna u ahaada ibnu cumar qad qaala kii yiriyey bimaa samica wuxuu maqlay wara'aw ah oo wafaraqa uu kala geeyey ma dhicin bidilaalati caddayn can rasuulillaahi ka sugnaatay calaa maa faraqa baynahu nebigu wuxuu kala gey uu kala geeyo oo maxaa loo kala geey waa liiftiqaari xaali saxraa liiftiraaqi xaali saxraa banaanka xaalkeeda iyo walmanaasila iskhilaafsan markaasuu musl wafii haadaa midkan waxaa ku sugan bayaanu anna kula man shaksi dhammaantiis cadayntiisaa ku sugan samica min rasuuli illaahi ka maqla shay-an qabilahu canhu waa ka aqbalaa wa qaala bihi waana yidhaahda yacni saxaabiga kasta wax allaale waxuu maqla siduu u maqlo u qaadanaa buu leeyahay wain lam yucraf haddaan la garani xayثu yatafaraqu amarkaas nebiga inuu kala tagsan yahay lam yatafaraq kalama tagsanaanayo bayna maa lam yucraf wixii kala geey haddaan la garanin sidii nebigu u yihiyaa loo qaadanaya ilaa bidilaalatin caddayn inay ka sugnaatay mooye can rasuuli illaahi cala alfarqi baynahu in la kala geeyo mooye marka abu ayuubkii horow qaatay liannahum xadiidkan laba sooma gaarin markaasuu uri kulli waa mamnuuc ibnu cumar xadiidka dambeu qaatay wuxuu wax mamnuuca ma jiro labadii nin kasta wuxuu u qaatay buu ku leeyahay waxa soo gaaraa sidaasa nin kastaba xadiidka soo gaaray siduu ugu soo gaaray inuu ku camal falo oo haddii ausan helin xadiidka wax kala fasirayo haddii la helana ilaa nabiga calayhi salaatu wasalaam laga gaaraa la sugayaa buu leeyahay xadiid kale intuu kaa soo gaaro wa fii haadaa bayaanunaa ku sugan أن kula من samica ninkii maqla من rasuuli اlahi shay-a qabilahu canhu si ugu maqlu kaaga aqbalaya wa qaala bi sidaas uuna leeyahay u ku camalfalaya wain lam yucraf youba garanin xaysu yatafaraq shaygaas inuu ka qeybsan yahay yousan ogaanin sidii usoo gaarto ku camalfalaya wain lam yucraf haddaan la garan xaysu yatafaraqu amarkii nebigoo kala tagsan inuu kala tagsan yahy la garanin lam yatafaraq ay lam yufaraq waayo la kala gey maayo baynamaa lam yucraf wixii kala gey haddaan la garanaynin sidooda caamnimada loogu camal ilaa bidilaalatin caddayn inay jirta mooye can rasuulillaahi ka sugan cala alfarqi baynahu amarkaas la kala qaaday ina nebigu ka sugnaada mooye markaasuu wuri walihaada ashbaahun midkan wuxuu leeyahay waxyaalo badan oo shabaha fi lxadiidi xadiidka waxaa laga helaa wax badan oo shabaho iktafaynaa waxaan ku kaaftoonnay bimaa dakarnaa minhaa axaadiidka qeybtaan ka soo sheegnay waxaan kaga kaaftoomay qeybtaas mimaa lam nadkur waxaan sheegin waan ka kaaftoonnay oo waxaan sheegnaan kaga kaaftoonnay saasuu leeyahay ayb wajhun aakharu min alikhtilaaf wej kale oo haddana khilaafka ka mid ahan kuu sheegayaabu akbarana bnu cuyaynata can الzuhriy can cubaydillaahi bni cabdillaahi bni cutba can ibni cabaasin qaala wuxuu ihi akbaranii waxaa ii khabray asacbu bnu jahaamata hadda ibnu cabaas maadaama saxaabi uu yahay laakiin likownihi min sigaari saxaaba saxaabada yaryar buu ka mid ah nebiga markuu dhimanaya asoon baaluqin ama markii baaluqay buu dhinto marka wuxuu leeyahay mucdamu axaadiidka ibnu cabaas saxaabadu ka maqlay walidaalika wuxuu ihi markaan soo caqliyeystay yaa waxaan gartay buu ihi cilmiga badigiisa cinda alansaar inuu yahay markaasaa wuxuu ihi waan soo kacayaa cilmi dalabkiisaan gurigu u soo aadayaa buuri yaa waxaan helaa ninkii saxaabiga ahay oo guriga ku jiro markaasu wuxuu hi guriga laankaadkiisa oo banaankaan iska fadhiisanaa buuri markaasay dabeesha dhan maanta intii intii iiga imaanay buuri markuu ninkii iska soo xaaji kuto hadduu iska soo hurday hurdadii soo dhammaysto oo guriga markuu kasoo baxa anoo meesha fadhiya u arkayaa markaasuu le ibnu cabaas saan maxaad u yeeshay adigoo macnaha ninkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ibnu adeerkiisa u yahay yani aalu beytki waa ixtiraam weyna dadka uqabaa waa la ixtiraami jira marka adigoo ibnu cabaas ah miyaa meeshaan igu sugaya inaad guriga soo garaacdid sharafay ahaan leed aan kaa hor imaado oo nebiga waxaan ka maqlana aan ku siiyo ee meeshaa maxaad isuga dhigtay markaasuu leeyahay anigaa dan le banaankaasuu fariisanaya leannu wuxuu diidayaa qoladii acraabiyiinta ahaa oo ilaahay subxaanaه wa tacaala walow anahum sabruu xataa takhruja ilayhim lakaana khayra lahum nugir ee iska qaylinay walidaalika dadka aadaabta طulaabi cilmiga ma habboona awqaada ziyaarada ay ku habboon tahay qofka xaaladiisa say tahay duruuftiisa markii wakti faraaq aada heshidba in tiraa war nin fulaanan iska aadaya waxaa laga yaabaa dan inuu leeyahay qofkii inuu wax akrisanaya marka adigii baa waktigaada cadlaan uu yahay ina dadki aad tira ana waktigan kasoo dilaya ninkii waa iska fariisana sheeka dheer xataa dan buu leeya waxaa laga yaabaa dantiisa bacda saacatayn inuu kuu sheegtay waktigana waa kaa qaaday asigana waxba faa'iidaysanin taas lama rabo alwaqtu kaasayfi in lam taqطachu qaطacaka watiga waktiga ku dhaafaynay waa wakti aan kuu soo noqonayn weligaa cumrigaada waa ka tegay khayr iyo shar waxaad dhigtayba marka qofka muminka waxaa la rabaa inuu waktigiisa ka faaidaysto ama dad wax u faaiday ama naftaada akriso ama cibaado samayso marka haddii laakiin aqala taqdiir aad tahay ninkan waktigiisa ka faaidaysanaynin dad adigoo kale ahaa iska badanoo jidka iska taagana ee dadkaas iska aadihay yowmayeen laakiin ninka wax faa'idaysana ama aalib cilmi ninaan kitaab akrisana meeshaan ku mutaalacayna ama juz qur'aan oo soo agfiirsana war fulaan bal ii waran khalaas laa qur'aan ma jiro walaa shay qiila waqaala dembiyaa laga yaabaa ninka inaad madaxa u geliso lama rabo waktiga in laga faa'idaystaa loo baahaya ayb marka wuxuu ihi ninkaas anahu samica anabiya inuu maqlay yus'alu in la weydiinayo can ahli daari min almushrikiina dadka ahlu ka mid ah dadka ahlu markii la yidhaha muslimiinta ay la degan yihin oo min almushrikiina yubayatuuna ayagoo macnaha la mirayo habeenkii weerarka la qaadaya bayaat baa la yidhaha fa min nisaa'ihim naagahoodina waxa ay ku dhacayaan oo laga asiibayo iyo wadaraariihim caruurtooda ilaan dagaalka markii la qaadaya ragga waaweyn in lagu dilay ahayd laakiin dagaalkii la qaaday habeen madow maadaama ay tahay caruurtii iyo dumarkii ay wax ku noqonaya fa yusaabu min nisaa'ihim wadaraariihim fa qaala rasuulu llaahi marka wuxuu yidhi hum dumarkii iyo caruurtii minhum min alkufaari bay ka mid oo wixii ku dhaca wax dhibaato a ah mala wazaada camru bni dinaarin can zuhri wuxuu ziyaadiyey hum min aabaa'ihim aabbayaalkooday kay mid yihiin oo aabbayaalka la weeraraya wixii ku dhacaaya iyana ku dhacaya dhib ma laha saasay macnaheedi tahay ayb akbarana bnu cuyaynata can الzuhri can ibni kacb bni maliki can amihi ana الnabiya salى اllahu alayhi wasalama lamaa bacaa markuu diray dad u diray ila bni abilxuqayq ninka la yidhaha markuu u diray waa ninkii nabiga calayh الsalaatu wasalaam gaaladii yowma alaxzaab dadku ku soo aruuri jiray oo isku xeraha ahay yahuuddi iyo carabti iyo wixii kale acraabta reer baadiyaha iyo yuu intuu isku soo arooriy kaana yuxazibu laxzaab cala nabiy sala allahu alayh wasalam say ula dagaalan markii axzaabtii ay dhammaatay buu nebiga dad u diro yiri ninkaas hala soo dilo marka markii dadkaas la diray nahaa nebigu waxau reebay can qatli اnisaai wاlwildaani caruurtii iyo dumarkana yaan la dilin xadiidkii horena waxaa la yidhi markii la yidhi habeenkii weerar aan qaadno dad waaweyn ma ahana caruur yaraa ku dhimanayso markaasuu hum min aabaa'ihim marka labadii xadiid daa'irkeeda koona caruurta waa la dili karaa koona waa la dhaafi karaa saasay u muuqataa marka xal maxay tahay qaala wuxuu ihi fakaana sufyaan wuxuu ahaa yadhabu kii u tago oo qaato ilaa ana qowla nabiy nebiga qowlkiisa hum min hum minhum ou nebiga yidhi ibaaxatun liqatlihim in la dili kara inay bannaan tahay waana xadiia bna waana xadiida bni abilxuqayqne naasikun lahu xadiidkaas caruurta in la dila bannaynaayo you nasakhay wa qaala wuxuu ihi kaana zuhri waxau ahay idaa xadaa hadduu waramo xadiida sacb bni jahaama atbacahu waxau raacii jiray xadiida bna kacbin oo xadiid sacd bni jataama in xadiid la nahiyey oo la nasaxay inuu yahay yo uu caddaynay ee caruurta aan la dili karin awgeed ah, xadiidkaana dambey buu leeyahay marka saasay u fahmeen sufyaan ibnu cuyayna iyo zuhri oo ka sii horeeyey yaa waxay u fahmeen in xadiidka caruurta waa la dili karaa iyo dumarka la nasaxay ee xadiidka annaha can qatli الnisaءi wاlwildaani ou naasik yahay saasay u fahmeen u leeyahy qaala shaaficiyu wuxuu ihi waxadiidu sacb bni jahaama fii cumrati الnabiy buu ahay salى اllahu alayh wasalam cumrat الnabiy waa cumrat اlqadaa markii laga reebi jiray xaramka oo laga celin jiray fain kaana fii cumratihi اlأulىa hadday tahay cumradii horo oo xudaybiya laga celiyay faqad qiila waxaa la yidhi amru ibni abilxuqayq qablaha ibnu abilxuqayq baa ka sii horeeyey oo jacthi sacb ibnu jathamaaba dembeeyey wa qiila waxaa la yidhi fii sanatihaa isla markaasay dhaceen wain kaana fii cumratihi alaakhira cumradii dambayso cumrat lqadaa lagu magacaabiy day tahayne fahuwa bacda amri ibni abilxuqayq ibnu abilxuqayq buu ka dambeeyey غayra shakin yani min gayri shakin shakin la-aan marka lama dhihi karaayo xadiidkii sacb ibnu jahaamaa la nasaxay maba la dhihi karo ama waa isku maray ahaayeen ama kanaaba dembeyba marka waa aakhiru lamrayni min rasuuli illaahi asaa naasiqaa laleeyahay ayib walam naclamhu ma ogaanin sala allahu alayhi wasalama raxasa inuu ruqseeyey fii qatli nnisaai waalwildaani inuu ruqseeyey uma nahaa canhu inuu markaa kadib raabayna waxna tusaya ma jiraan laba xadiid oo laka si uu kala horeeyaan aan la ogeyn waay markaasuu wuxuu ihi wamacnaa nahyi cindana annaga nahyigi waxaan u qaadanay wallahu aclam can qatli الnisaa'i wاlwildaani caruurta iyo dumarka la dila nebigo ilaahay naga reebay macnaheeda waxay tahay an yaqsida qasdahum bilqatli an yaqsida shaksi inuu qasdo qasdahum bilqatli qatli dilid inuu ula qasda in layska reebo inay tahay wahum ayagana walxaal hum ayagana yucrafuuna la garanayo mutamayiziina soocan minman ka soocan amara rasuulka u amray biqatlihi in la dilo minhum ayaga ka mid ah annaga ibnu shaafici wuxuu le annaga waxaan u aragnaa wax la nasakhay iyo mansuukh ma jiraan laakiin nebiga markuu leeyahay caruurta iyo dumarka aan la dilin yaan dilid loola qasdin oo ayagoo banaanka iska jooga yaan la dilin laakiin haddii noqoto weerar habeen la qaada ay noqoto sad u kala saarto waa adag tahay hum min aabaa'ihi markaas weeyaan marka xadiidkii wuxuu leeyahay wax nasakhan ma lehe labadiiba waa lagu camalfalaa kanna xaalo weeyaan kanna xaalo weeyaan marka wa macnaa nahyi cindanaa waxay tahay wallaahu aclame ma goyn karo wallahu aclam ilaahana iga oge can qatli nisaai nabiga ou reeba walwildaani an yaqsida inuu ula qasdo biqatlin inuu ula qasdo qasdauntaas waa iska dheeraan an yaqsida shaksiga inuu ula qasdo biqatlin naagihii in la dilo walhaal walxaal hum ayagana yucrafuuna la garanayo mutamayiziina ka soocan miman ka socan umira biqatlihi in la dila la amro minhum ayay ka midi amara ou nabiga amray biqatlihi minhum ou umira waa isla mid wa macnaa qowlihi nabiga qowlkiisa hum min minhum ou yirina macnaheedii annahum ayagi yajmacuuna khaslatayni laba macno mid kastaba meel gooni ayaa lagu ximbaaraya taasaan kusoo dhex jirna marka xadiidkii hore wuxuu ahaa xadiidkii sacb ibni jahaama markii la weydiiyey caruurtii iyo dumarkii oo markii weera lagu qaada la dilayo ee dagaalkii ku dhimanaya xukunkooda muxuu yahay markii la weydiiyey nebiga xuri hum min aabaa'ihim aabbayaalkooday ka mid yihiin oo xukumkii aabbooday qaadanayaan haddii la dila wax kuma jiraan xadiidkii kale ee kacab xadiidkiisii عن can النساء annisaai walwildaan caruurta iyo dumarka in la dila dagaalka yuu nabiga calayhi salaatu wasalaam reebay marka sufyaan ibnu cuyayna iyo zuhri oo asiga shiikhiisi ah iyo culamo qaarkood waxay yidhaahdeen xadiidka horeo laga qaadanaya in la dili karo caruurta iyo dumarka waa la nasakh oo xadiidkan kaloo nahyiga oo nahaa rasuulullahi can qatli nisaa walwildaan baa lagu nasakhay saasay leeyihi imaamu shaafici wuxuu leeyahay arrintaas wax sugan ma ah liannahu horta waxaan la kala garanayni labada xadiid midkoodii horo iyo midka dambe la kala garan maayo marka haddaanba xadiidka naasikha iyo mansuukha waxaa lagu kala gartaa taariikh inuu koodo horeeyo kana uu dambeeyo ayaa lagu gartaa taas horta lama haayo oo shaki weeyaan laakiin wuxuu leeyahay markaan tatabucu taariikh aan samayno xadiidkan oo eh, sacb bni jathama yaabaad moodaa inuu ka horeeyo xadiidka kale eeuu eh, ka dambeeyo marka lamaba dhihi kara kanaakan lagu nasakhay lamaba dhihi karaa laleeyahay ayb markaa imaam shaafic u ley taariikh aan horta lama hayo midda kale waxaa awlaysan buu leeyahay in labadii macnood oo xadiidka ku soo kala arooray laba meel lagu kala toosiyo markaasuu wuxuu leeyahay macnaha hore oo nabiga calayhi salaatu wasalaam nahaa can qatli nisaai walwildaani leeyahy waxaa lagu ximbaaraa inaan loola qasdin ayagoo meel cidle oo bannaan joogo dil in loola qasdin ee haddii dadkii dagaalkii gaaladii aada dagaalka ku waday ama wixii aada tuuraysay hadday dhinac kaga dhacaan oy dadkii ku dhex jiraan si looga dhowrsado ma lehe taas hum min aabaaih laakiin hadday gooni ka joogaan ragga unbaa la laynayaa ayagana waa la soo qabanayaa macnihii saasuu ku fasiray wa macnaa qowlii sala allahu alayhi wasalama hum ayagii minhum ay ka mid yihiin hum yani nisaa iyo wildaantii minhum min aabaa'ihim ou yiriyey macnaheedu waxay tahay annahum yajmacuuna khaslatayni laba khaslad bay kulminayaan khaslada hore waxa weeyaan alaysa lahum inaysan lahayn xukmu liimaani iimaan xukumkiisa inuusan utugneen u sugneen aladii iimaankoo yumnacu bihi damu dhiiga lagu reebayo ninka mar hadduu muslim yahay ee mumin ou yahay iimaan ou leeyahay dhiiggiisa macsuuma u noqonaa in la dila ma banaano marka horta dumarkaas iyo caruurtaas wuxuu ku leeyahay iimaan oo dhiiggooda lagu dhowra ma qabaan oo ma laha yacni an laysa lahum ma laha xukmu liimaani iimaankii xukumkiisa oo mu'miniinta xukumkoodii ma laha aladii iimaankoo yumnacu bihi damu dhiigga qofka in laga daadiyo reebayo horta ma laha walaa xukmu daari liimaani iimaanka ahlu iimaanka guryahoodan waxba kama degno gaaladii haddii dhulkeedii weer lagu qaado ee aynana dhex deganin haddayna dhex degan tahay ee iyada la siiya cahdi ama dimo la siiyo lama weerari karo liannahu iimaan yayba lahaanine laakiin daarta ay degan yihiina islaam uu leeyahay marka wuxuu leeyahay qolada weerarka lagu qaaday walaa xukma daari liimaani daarka daariliimaan lagu magacaabo muslimiinta ay leeyihin xukumkeedii ma laha aladii daarkaasoo yumnacu bihi lagu reebayo aliqaaratu in la weeraro cala daari la weeraro yacni dadkaan dhulkaan haddii u yahay muslimiin haddii uu leeyahay inay qaarkoodu qaarka rawaar ku qaadaan ma banaano marka si loo dila caruurtooda maba laha kuwaasna dhex degan marka dimo ama cahdi ama ballan ay ku degan yihiin marka waxaa la leeyahay qoladaan caruurtooda waa la dili karaa iyo lama dili kara laleeyahay horta mu'miniin ma ah oo caruurta iimaan laguma sifayna iyo dumarka midda kale muslimiinta daartoodii ay lahayn ma deganoo la dhihi maayo meeshaan ay ay wax ka degayn la dhihi maayo marka dhiigooda horta wax lagu reebo mala buu leeyahay ayb waidaa abaaxa rasuulu llahi ilaahay rasuulkiisa hadduu baneeyey albayaata in la miro oo habeenkii weerar oo lagu qaado iyo waligaarata cala daari daartooda in la weerar nebiga hadduu baneeyey oo ficil ahaan iyo qowl ahaan ow fa agaara nebiga oo weeraray calaa bani